الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka uu yidhi uma yaqsilu rijlayhi maca kacbayhi halaaan waysada markii madaxa la masaxa kadib uma yaqsilu kadib wuxuu dhaqayaa qofku rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqayaa maca kacbayhi iyadoo ay ku jiraan anqowyada labada lafood ee halka gomadda hoosaa labada dhinaca baa kacbayn tahniyada la yidhaahdaa waa lala dhaqayaayoo waqsuluu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayni ilaadu bimacnaa macawey halaatan saddex jeer buu dhaqayaa in lugaha la dhaqana wa arjulakum ila alkacbayni waa qur-aankii in lala dhaqana ti waxay un lamid tahay xusullada lala dhaqayay ee nabiga ka sugnay sal alla alay wasalam kaana idaa tawada'a adaara almaaa calaa mirfaqayhi uu ku wareejin jiray xusulladiisa biyaha saddex jeerna waa sunna ee waajib ma aha nabigana calayh salaatu salaam waa ka sugan tahay tawada'a halaaan halaaan saddex saddex buu weysaystay laakiin hal maroo nijaasadiina zuulisa maxalkiina isticaabtaa ku filan oo maratan maratan baa ka sugan in haddaba lugahaas dhammaantood la gaarsiiyana waa lagaba maarmaan falow shaka haddii uu ka sheekiyo fii tahliifi cudwin xubin xubnihii waysada ka a ah. in saddexdiisii sunnada ahayd uu dhaqay akhada wuxuu qaadanayaa bil aqali tirada ugu yaree uu hubo fa yukmilu halaatan saddex buu dhammaystirayaa yaqiinan la hubo saddex buu si hubaala u dhammaystirayaa qaacidada shakigaa waxay tahay wax tiro iyo cadad leh haddaad ka shakido inta aada hubto unbaad samaysay inta kale weli maadan samaynin asalkeeduna waa xadiidkii shakiga nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku lahaa qofkiin haddii uu shakiyo falam yadri kam sallaa ahalaatan am arbacan ood kala garan weyday imisaa tukatay ma saddex baa mise waa afar saddex baa tukantay falyabni cala alaqal ama calaa ma stayqan intaad hubta waa saddex tii afraadna waa ka shakisan tahay taa aad ka shakisan tahay weli maadan samayn qacyada asalkaana saa keenaysa waa kay fuqahadeenu yidhaahdaan haddii uu ka shakiyo wax inuu sameeyey inuusan samaynin falaslu annahu lan yafcala inuunan samayn baa asal ah. inaad samaysaa marka lagaa doonayaa wa yuqadimu wuxuu hormarinayaa alyumnaa midigta min yadin wa rijlin lug iyo gacan lugaha iyo gacmaha markaad dhaqaysa waysada gacanta midig baad hormarin bidixuna way dambayn lugta midigna waad hormarin bidixuna way dambayn istixbaaban sunnanimo wey sunnanimadeedu in midig loo hormariyo guud ahaan saddex arrimood saddexdaba waa loo dariishadaa mar weeye hadyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam weysadiisii marka la tilmaamayo isagoo bidi xormariya lama arag dhammaan ruwaaddu waxay tilmaameen saxaabadii sifatulwuduu'i warisay inuu nabigu midigta hormarin jiray sala allahu alayh alih wasalam masalada labaadna si cumuumana ah waxaa loo tilmaamay xadiidkii caaisha in nabigu had iyo goor waxaa midigta inuu horreysiiyo uu jeclaan jiray kaana yucjibuhu tayamunu fii tanaaculihi wa tarajulihi wa tuhuurihi xataa markuu tahaaro qaadanayo intaa waxaa ka sii khaasan in nabigu amray calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaad dhar xidhanaysaan midigta ku bilaaba waidaa tawada'tum fabda-uu bimayaaminikum dhinaciina midig ku bilaaba ayib haddaba hadday cibaado tahay tawqiifi ah dhinaca marka laga eego hadyigii nabig oo dhanna calayhi salaatu wasalaam midig in la horreysiiye yahay amarkiisiina wuu yaallaa meesha amarkuna wujuub faa'iideeyo maxaa midigta horumarinteeda waajib looga dhigi waayey oo sunno looga dhigay lianna sunno haddii laga dhiga macnaheedu inaad hormarisaa fiican weeye laakiin labada gacmood weysadii haddaa midig hormarisa way asixi midigna dambaysiiso sunnada macnaheedu saa wey waxay yidhahdeen lisabab waaxid sababka waxay yidhahdeen waxay soo guuriyeen min cahdi asaxaaba in la hormariya inay sunno tahay baa lagu ijmaacay caliy ibnu abi aalib radi allahu canhu ardaahu iyo keyrkiina aathaar baa laga soo guuriyey inay bidixda horumarinteedu bannaan tahay ah haddii aynu nidhi haddaba kitaabka iyo sunnada aynu ku fahanna fahamkii salafka wuxuu keenayaa ijmaacaasina wax naqdiyey oo cad aan la haynin in ijmaacu uu yahay qariiniya astaan muujinaysa midigta horumarinteedu inay sunno tahay oo aanay waajib ahayn ayib haddaba waxaa midig bidix la kala hormarinayaa waa maxay waa xubnaha mutacadidka ah ee mustaqilka kala madax bannaan ah weeye oo min yadin sida lug gacan iyo warijli lug ah xubno waxaa jira mutacadid oo laba laba ah laakiin xubin gaar u taagan oo kala madax bannaan aan ahayn haddii la yidhaahda midigtaa la hormariyana xaraj iyo mashaqo badan ay ka imanaysaa jira kuwa iyagu midigta dhinaca midig hormari sunno maaha taa lagaa dooni maayo kaa rabto hormari wey laa kafin kafkaaga labada kafmood markaad dhaqayso tan horta gaar usoo dhaq kadibna tan dhaq lagu dhihi maayo wakhadim dhabankaaga iyo daamankaaga markaa wejiga dhaqayso horta kan midigtaa dhaq lagu dhihi maayo kan biixidaana dambaysi sax waa laba daan kuwa laba gacmood weeye laakiin labada gacmood laba xubin oo kala madax banaan weeye laakiin labadan daani isku meel bay ku yaalaan oo gaslulweji bay soo wada gudagelayaan iyo wa udunin dhagaha dhagaha markaad masaxaysana waa xubinun kamid ah waa xubinun kamid ah jirkaaga iyo ama madaxa kamid a qaar say dhaheen ama wejiga ka mid a qaar say yidhaahdeen kuwaasoo kaleeto dhagahana marka hore halka mid ee midigta ah masax kadibna bidixa masax laguma dhahayo buhi oo fa yutahhiruhumaa xubnahan labada oo kafka iyo dhabannada iyo dhagahaba wuxuu daahirinayaa dafcatan isku mar hal mar baa daahirinaysaa iyaga waayo saasaa sahlan sida kalena xaraj iyo mashaqo badan baa ku jirta kuwan lugaha iyo gacmahase hal mar sida asalkaa ma wada maydhi kartid oo gacmahaagu ama midigtunbay dhaqi ama bidixay dhaqi hal mar ma wada dhaqi karaan luguhuna waa sidoo kaleeto haddii ay timaado xaala mucayana labadii lugood iyo labadii gacmoodba isku mar in tahaaradii rafcu xadadkii ay qaadan karaan jaaza tartiibkii istixbaabkaana saqata wuu dhacayaa oo say ku suuragal tahay cinda alktisaali marka la qabaysanayo haddaad qabaysato biyo korka iskaga sii dayso lagu dhihi maaya gacanta midig horta dhaq kadibna bidix kadibna lugta ka waxaa lamida haddii aad bad iyo wida baalanayso oo intaad niyoota qabayskii ama weysadii aada mukhuurato xubnihii dhan baaba tartiibkii meesha ka baxaya iyaguna waxaa laleeyahay qofka wata gaariga k a v boqol lixdan iyo ko y dad buu xirega ka qaado qofkaasi gaariga meesha adduunala joogo wayuiiru wuxuu dheeraynayaa algurata beriirtuu dheeraynayaa ama wejiguu dheeraynayaa dhaqitaankiisa ah gurada waxaa la yidhaahdaa asalkeedu fii luqati alcarab xoolaha fardaha iyo xoolaha kaleba waa la yidhaahdaa neefka gurada lehna waa neefka jirkiisuna midab yahay wejigiisuna midab ka duwan uu leeyahay fardaha iyo baqlaha iyo way yeeshaan ariguna wuu yeeshaa haddii ari la yidhahda neefka dharan baa la yidhaahdaa ama intaa wejiga foolka hore ah midabkiisa kale uu ka duwan yahay halkan qurada waxaa looga jeedaa jirkaagii intii kale waxaa ka duwanaan doona wejigii aada weysada u dhaqaysayoo aakhiro astaanta mu'minka lagu gartuu noqon oo uu nuuri doonaa iyo uu dhalaali doonaa qurada halkaasaa loogu shabahay wa yutiilu lgurata buu dheeraynayaa bian yaqsila waa inuu dhaqo maca wejhi wejigiisa min ra'sihi madaxiisa wa cunuqihi luquntiisa zaa'idan wax ka badan can ilfardi intii waajibka iduu ka badan inuu dhaqan wey wataxjiilana wuu dheeraynayaa ay wayuiilu taxjiila xubnaha garanna waa dheeraynayaa taxjiilkana asalkiisa waxaa la yidhaahdaa neefka midabkiisa iyo ay kala duwan yihiin afarta adin ama labada horaba midab gaara ku leh sida ariga garada la dhihi jiray neefku midab buu leeyahay laakiin lugahan hore ama afartaba waa ka duwan yihiin asalkana haaliban labada horaa loo isticmaalaa hadduu afarta lugoodba yahay shakaal iyo wax lamid ay yidhaahdaan fardaha midabadooda markay ka sheekeynayaan qasiid mucallaqadii midabada fardaha haddaad rabto mucallaqadii ibn mirlqays iyo ilaan waxaa la yihi farda iyo dagaalkood nin cabira ninka ugu xeel dheer wuxuu ahaa imrilqays baa qaaday labaydkan la yidhahdo mikarin mifarin muqbilin mudbirin macan kajalmuudi sakrin xataa husaylu min cali markuu leeyahay waa baydka ugu xeel dheere farda lagu tilmaamay halgankoodiiyo dagaalkooda la yidhahdaa marka isagaa iyo acsha qays qasiidadiisii iyo tilmaamaha fardada iyo magacyahooda waad ka helaysaa calaa kulli xaal laakiin de inagu inteena badan fardaha ma naqaani haddii la tiltilmaamo xataa sheekun baynagu noqonin meesha zuuga iyo xayawaanka beeraha xoolaha lagu ururiyana tagnamaan ciyaalkeena magaalada u baahannahay calaa kulli xaal taxjiilkana xubnahaasa la yidhahdaa halkana waxaa loo soo qaatay qofka muuminka aakhara markuu yimaado afartii xubnood ee gacmaha iyo lugaha ahay ee weysada intii uu dhaqi jiray baa nuuraysaoo midabka jirka kale ka duwanaanaysa muxajal buu noqonayaa marka bi an yaksila waa inuu dhaqo fawqa mirfaqayhi labada xusul wax ka koreeya iyo wa labada oon wax ka koreeya wa halka uu ku dhammaada ugu koraysa istiicaabu lcadudi cududa oo dhan ilaa garabka meeshiisa bilowgiisa laga gaaro inaad dhaqitaanka geysa weeye iyo wasaaqi dhudhunko ilaa lowga agtiisa aad ka soo gaarto inaad dhaqitaanka kor soo qaada wey masalada asalka labaduba intan oo dhani xadiidka abi hureyre saxiixeynka asal ah nabigu wuxuu yihi ula abu hurayra ina ummatii ya'tuuna ywma alqiyaamati gura muxajaliina min aahari اlwudu faman istaaaca minkum an yuiila guratahu falyafcal riwaayada qaarkood faman istaaaca minkum an yuiila guratahu wa falyafcal xadiidka qaybtiisa hore sixadiisa la yskuma haysta iyo rafcigiisa waana qaybta hore ah إن ummatii ya'tuuna yowma alqiyaamati gura muxajaliina min aathaari lwuduu ummaddaydu waxay iman doonaan iyagoo wejiguna dhalaalayo xubnaha afarta ee afarta adina ay dhalaalayaan waysadii raadkeedii la nuurayaan bay iman doonaan inta dambe faman istaaaca minkum an yuiila guratahu falyafcal haddii madhabka imaamu bukhaari iyo muslim iyo daahirka saxiixeynka la eego waa marfuuc min kalaami nabiyi weeye sala allahu muxadisiintu say u badan yihiin intooda kale haddii la eegana waa min kalaami abi hurayrata faman istaaaca minkum an yutiila guratah waxaa lamida xadiidkaas oo ku dhow oo binafsi macnaa isna faa'iideynaya riwaayaat ibn abi shayba iyo kayrkood ay warinayaan iyo sunanka qaarkood in nabigu alay salaam uu leeyahay tablugu lxilyatu min almu'mini xayu yablugu lwuduu inta weysadiisu ay gaartay baa qurxintaa nuurka lagu dhalaalinaya u gaaraysaa abu hurayra radi allahu canhu ardaahu marka wuxuu samayn jiray marka uu weysaysanaya gacmaha dhaqayana ilaa cududuu gaari jiray riwaaya muslim waxay leedahay xataa kaada yablugu lminkabayni ilaa labada garab inuu gaarsiiye uu ku dhawaaday buu kor u qaaday lugahana waxay leeyihiin riwaayada saxaynku xataa ashraca fi lcadudi iyo xataa ashraca fi saaqi ilaa u dhuminka kor u galo markii la weydiiyey mar mar kamida wuxuu ku jawaabay nabigaan maqlay isagoo saa u dheeraynayaa la arkay markaasuu nin baa wuxuu yihi rawaadii kamid ahaa abu hurayrow abu zurcata bni camr bni jariir ahana waa u malaynayaa abu hurayrow waxaan ma waxaad nabiga ka maqashay oo ka aragtayba mise waa wax adiga kula fiicnaaday wuxuu ku yihi nabigaan ka maqlay sal slam isagoo leh yablugu xilyat lmuumini xayu yablugu lwudu waysadu meesha ay gaarto markaasaa waxaan doonay bu anigu faaradtu markaasaa waxaan doonay bu faxbabtu an yuziidanii fii xilxullati fii xilyati quruxda in la ii badiyaan jeclaystay waxaan kor u gaadhsiiyey haddaba waa ijtihaadkiis walidaalika maalin maalmaha kamida isagoo kor u dheeraynayuu arkay keligii buu ismoodayey bartanka markuu sameeyey buu nin arka agtaagan buu arkay oo raggii ruwaadda ahaa ee usuushoodu cajamka ka soo jeeday ahaa markaasuu wuxuu yihi yaa bani faruka antum haahunaa waree bani farukow ma halkan aada joogteen ereygaa hadday ahayd xilligii saxaabadii iyo taabiciintii aada maqasho ree bani faruq waa halkudhig cajamka loo yaqaana yaa cajabi wey wax allaalay wixii cajam ee carab aan ahayn kasoo jeedoo dhan bay waxay dhihi jireen ree bani faruq soo carab iyo cajam lama yidhahdo macna alcajam bay ka dhigan tahay yaa bani faruka antum haahunaa waxba ha raadinin raawigaas ma qole reer faruuq la yidhahdu ka dhashay iyo waxba hadaydeen xadiidka muslimkaa markaa xadiidkaa markaad marayso yaa bani faruuqa waryaa nimankiina asalka cajab ka soo jeedo ma meelahana taagtaagnaydeen buu haddaan ku arki laha ogaan laha inaad taagan tahay ma sameeyeen halkaa wuxuu kala saaraya ijtihaadkiisa isaga uu aada u dheereeyey ilaa garabka iyo lowga agtiisa uu geeyey iyo inta uu nabigu ka maqlay inayna xad go-an ahayn inuu nabigu dhiiri geliyo ammaanay inay xilliyada weysadu dheeraato intaasuu ka helay isagaa inta haddaba qadarka uu geynaya ku ijtihaaday taas buu tilmaamayaa laakiin maadaama xadiidka daahirkiisu mukharaj fi saxiixayn marfuucuu yahay iyaga fuqahadan wax kale kama gelin adu waa mudraj leh war kale ka soo wareeg bukhaari iyo muslim baaba isagoo marfuuca wariya halka hadduu istaago meel badanoo kusii dhaqaajisaay ma laha wa yuwaali acdaa xubnihii waysadana waa xiriirinayaa fa in faraqa haddiise uu kala qaado walow awiilan waqti dheerba ha noqotee saxa waa asaxayaa bigayri tajdiidi niyatin isagoo niyo soo cusboonaysiinaynin xubnaha in la xidhiiriyo weysada ood hal mar wada weysaysato waa sunno fi lmadhabi sunnonimadaana laba wej labadaba waa loo daliishaday wejka koobaad oo nabigu alay slam waxay dhaheen sida qaalibkiisaa xubnaha weysada waa xidhiirin jiray midda labaadna qaaciidada waxay ahayd fiqiga ahayd alkhuruuju min alkhilaafi mustaxabun wixii khilaafa inaad isaga dheeraato way fiican tahay culimmada fuqahada muslimiintana qaar baa waajibiyey in la xiriiriyo sida madhabka maalikiyada iyo bacdulxanaabila ay qabaan maadaama culimmada fuqahada muslimiintu qaar ay waajibiyeen in la xiriiriyo walow annaga shaaficiye haddaan nahay daliilka ay nala raajix tahay inayna waajib ahayn haddana khuruuja min alkhilaafi almuwaalaatu mustaxabbatun laakiin fain faraqa hadduu kala geeyo awiilan walow awiilan waqti ba ha noqotee saxa wuu asaxayaa bigayri tajdiidi niyatin isagoo niyo cusub haddana la imanin oo maxaa loo daliishaday kala qaaditaanka waxay yidhaahdeen laba arrimood baan ku salaynay fuqahada shaaficiyadu waxyaaba ay ku saleeyaan laba arrimood baa ka mid a midna waa jawaab ay waxa kale ka bixiyeen oo saddexaad midda koowaad waxay yidhaahdeen nabiga ay ka sugan tahay sala allahu alayh wasalam in la tafriiqiyey haddii la yidhi oo xaggay kaga sugnaatay waxay yidhahdeen nabigu wuxuu weysaystay weysadii gasluljanaabada ka horeyn jirtay waxaana ka asaxay baabu gasliljanaabaan ugu tegi doonaaye inuu weysaystay oo lugaha reebay kadib tahaaradii kaamilka inay qabayska ahayd buu galay markuu dhammaystay fatuma uma tanaxaa meeshii buu ka yar durkayo halkaasuu lugihii ku dhaqday halkaa waxaa ka muuqatay dhaheen weysadii uu weysaysanayey lugihii iyo intii kale uu yar kala reebay halkaa waan haysanaa waa kow marka labaad waxay yidhaahdeen xubnaha weysadu waa cibaada mustaqila xubin kastaba maadaama cibaada mustaqila uu yahay tajzia way aqbali kartaa sida salaadii rakacaad isku xiran ma aha walow nafsa qadiyada mawdicu nisaacba ay tahay la ysku haysto amaa nabigu alay slam inta xiriirinta uu xiriirinayay tanna waan haynaa inta badanna waa ficil ficilkuna wujuub kuma tuso fii asaxi qawlay ahli cilmi bilusuuli ficilku wuxuu ku tusaaun istixbaab waxay yidhahdeen ma qabno sidii ninkii saaxibu maraaqi sacuudi ay yihaahdeen wakulu maa fiihi sifatu tujhalu falilwujuubi fi lasaxi yujcalu annaga ma qabna yihahdeen qowlkaabaa laga raajixsan yahayo asalka ficilku istixbaab keliya kutusaa cibaadaad mar hadduu yahay calaa kulli xaal halkaasay la mareen fuqahadeena shaaficida wayaquulu wuxuu leeyahay bacda faraaqihi markuu waysada ka baxo ducadan uu aqrinayaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiin واجعلنii min المتطهرين واجعلنii min عibaadika الصالحين سubحaanaka اللهma بحمdك أشhهadu an laa إلaha إلا أنت أstغفirka وأtuuب إليk intaasuu aqrinayaabay yidhahdeen ashhadu waxaan qiraya laa ilaaha ila اllahu waxdah inaan allaha mooyane mid kaloo xaq lagu caabuda jirin oo uu keligii mutay cibaadada laa shariika lahu wax allah iyo cibaadad la wadaaga uusan jirin وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh waxaana qirayaa nabi maxamed alay sala slam addoon ilaahay iyo rasuulkiisiina inuu yahay allahuma jcalnii ilah waxaad igu dartaa iga dhigtaa iga yeeshaa min atawaabiina kuwa tawbadkeenka badan wajcalnii waxaad igu dartaa min almutaahiriina kuwa tahaarada qaata eed adigu aad jeceshahay ilah yidhi in allaha yuxibu tawaabiina wayuxibu lmutaahiriina ilah kuwa igu dar wajcalnii iga dhig min cibaadika asaalixiin addoommadaada wanaagsan qaar ka mida ah. subxaanaka allaahuma ilaahay xumaatoo dhan waad ka tahiran tahay wa bixamdika xaalaanu ku dheehannahay mahaddaada iyo mahadcelintaada iyo shukrigaaga ashhadu an laa ilaaha ilaa anta waxaan qirayaa adiga mooye mid kaleo xaq lagu caabudi jirin baan mar kale qirayaa astakfiruka dembi dhaaf ku weydiisanayaa wa atuubu ilayka waana kuu toobadkeenayaa qisadan ducada uu sheegay inta ugu horeysa ee ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu intaa imaamu muslim baa fii saxiixihi ku wariyo way sugan tahay jumlada labaad ee allahuma ajcalnii min atawaabiina wajcalnii min almutaahiriina sunankaa wariyey tirmidi iyo kayrkiio ziyaado dheeraada weyo iyadana way sugan way asaxday wajcalnii min cibaadika saalixiin laa saxiix walaa daciif midna sal iyo kuma laha subxaanaka allahuma bixamdik iyo inta iyana way asaxday oo xaakim baa ku wariyey min xadiidi abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu wa ardaahu waana xadiid dheer jumlo kamida weeye xadiidkii waxay jumlo kamida tahay lahaa ninkii suuratu lkahfi akriya toban aayadoo awalkeeda ama akhirkeeda cusiima min fitnati dajaal riwaayada abi saciid alkhudri jumlo kamida weeye ninkii yidhaahda tan yidhaahdana ilahay waa u dembi dhaafayaa wey subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta atubu ilayk xaakim marka wariyey wuxuu leeyahay waa saxiixun calaa sharطi muslim sheekh naasirna waa ku waafaqayaa tasxiixa iyo dahabi sheekh naasir wuxuu kaga hadlayay silsila daciifa walidaalika kitaabkiisa athamar lmustaaabna adciyada sunada abuu kusoo daray inta hore keliya waxaan ku jirin isaga wajcalnii min cibaadika asaalixiina intaa ma sugna intaa iska da walilacdaai xubnaha weysada adciyatun bay leedahay tuqaalu la yidhaahdo la akriyo cindahaa marka la marayo iyada la dhaqayo laa asla lahaa wax sal iyo raad toonoo la cuskada aan lahayn wuxuu daba socdaa hadalkii imaamu nawowi uu ku yidhi fii matni minhaaj waxadaftu ducaaa alacdaai id laa asla lahaa asal ma laha ninka shaarixa ah minhaajka raggii sharxi kamida wuu kasoo guuriyeen qaarkood sida cumar barakaad iyo fadl ilahi maalik waxay yidhahdeen saa inuu yidhaahda ma ahayn xadiidka daciifkaana waa lagu camalfali karaa xadiid daciifaana meesha lagu wariyay bay yidhaahdeen warkaasi nimanka markay saa leeyihiin imaamu nawowi ay ku qabsanayaan mablagahu min alcilmi bilxadiidi baynan gaarin hadday ogaan lahaayeen waxa meeshaa dhex yaaliya musiibada taalla maanay qabsadeen laa asla lahaadaasaa dhab ah. ama arrinta ay ishaareen iyo arrin kale labadaba way jirtaa ducada horta xubnaha la akriyo waa wejiga markaad dhaqaysa inaad tirahda allahuma ah, bayid wajhi yawma tabyadu wujuuhun wa wujuuhun ducada wejiga la akriyo wey midigta allahuma acطinii kitaabii min yamiini waxaasibnii xisaaban yasiira allahuma laa tucطinii kitaabii min shimaali walaa min waraai dahri madaxa markaad masaxda soo maaha riwaayadku waa kala duduwan yihiin riwaayada ay qaar shuraaxda soo guuriyaan allahuma xarim shacrii wa basharii cala naari lafdigaa maanan arag laakiin ilaahayow asbiqnii biraxmatika waqinii cadaabaka riwaayad saas u badan alfaadaa ku dhadhow bay u badan tahay lugaha markaad gaadhana allaahuma habit qadamaya cala siraati lmustaqiim yowma tazilu laqdaamu in la akriyo wey ducadaa horta saa ugu dheer cali baa laga wariyey ducadaa saa ugu dheer saddex ariiq baana lagu wariyey ariiqa koowaad waxaa iskale ibnu casaakir fii taariikhihi waana kadibun been weyn waxaa ku jira sanadkiisa nin asram ibni xawshab la yidhaahdo culummadu ay ku itifaaqeen kadaab wadaac been low inuu yahay axaadiidta beentaa sameeya waa warshad buu ahaa macmal ah oo samaysta oo alifta axaadiidta beenta ah ariiqa labaadi rag dhowraa ah welinaya ibnu najaar iyo daylami iyo haddii lagu yidhahdo siyuuti siduu muqadimada jaamicu sagiirka ku leeyahay haddaan ku iraahda buu leeyahy deylami iyo ibn najaar iyo ibn casaakir yaa weriyoon ka aamuso fa hadaa daliilun calaa dacfihi marka masaladu intaa kuma ekaanin isagana xadiidkoodaas waxaa ku jira nin la yidhaahdo waxaa ku jira khaarijata bni muscab oo ibn xibbaan iyo yaxya bni maciin iyo ay leeyihiin kaana kadaaban been low axaadiidta sameeya macmal warshad samaysu ahaa ariiqa saddexaadna isna sidoo kale waxaa warinaya loo tiirinaya waxaa soo guuriyey ibn daqiiq alciid fi ikhtiraax fi liqtiraax fi fan ilisilaax buu ku soo guuriyey ariiqa saddexaadna isagana waxaa ku jira nin la yidhaha axmed ibni muscab ilmarwasi oo isna ibnu xajar uu leeyahay muttahamun bilwadci horta baasha wataas laa asla lahu saa lagu yidhi amaa ibni xibaan baa fii taariikhihi ereyga fii taariikhihi waa khalad kaana alwlaa inuu yihahdo ibni xibaan baa fi lmajruuxiina ku wariyey waana xadiid anas tarjamada cabaad ibnu suhayb nin la yidhahdo ku sheegay wuxuuna yidhi cabaad ibnu suhayb markuu ka hadlayay yarwi lmanaakiira can ilmashaahiiri wax munkaroon la garanaynin buu mashaahiirta aimada la yaqaana ka wariyaa buhi ko allatii idaa samicaha almubtadiu fi hadihi sinaaca cilmulxadiidka iska daa nin weyn ninka hadda barbaranaya buui ee alifleyda cilmulxadiidka ee musalaxa haddii uu maqlo shahida lahaa bilwadci inay been tahay uu ka markhaati kici karo iska daa nin culimo weyney ardayga cilmulxadiid barbaradka ah baaba markhaati furi kara buui oo shahaadadii sharciga gudan kara in waxaan been u yahay wuxuu ninkaa sheego tii sidaa ahayd in la yidhaha ibnu xibbaan baa fii taariikhii ku wariyo aimada lagu qabsado shuraaxdu tasaahul weeye halkaa ku dheg weli adciyatun tuqaalu cindahaa laa asla lahaa baa fadluhu yuusan ku wareerin marka baa fadluhu ducooyinkaan waxba ka jirine uu soo guuriyey ee kansulcumaalka uu kasoo naqnaqliyey yaanay ku wareerin wayabda-u wuxuu ku bilaabayaa biyaclaa wejhi wejiga xagga koru kaga soo bilaabayaa waayo sidaasaa sahlano biyuhu kor uma socon karaane hoos inay usoo daataan baa sahlanoo markaa gacanta lasoo raaciyo lisuhuulatiha baa xujo walaa yaltibuhu bilmaayi biyaha kuma dharbaaxa wejigiisoo biyaha intuu qaado bash inuu iska siiya wejiga looma baahna yidhaahdeen lianna dalika rubamaa adarahu inay dhibtaa laga yaabaa oo biyaha indhahaagi waan booday miya aadaabu baan tegey raalli wa aadaabuhu waysada aadaabteeda wanaagsan istiqbaalu lqiblati qiblada inaad ula jeedsato wey leanna qibladu jihada ugu sharaf badan ee cibaado lala aado wey tahaaraduna waay waay wasiilo u tahay salaadii salaadiina qibladaa loola jeedsadaa asalkeedii haayada haddii qiblo loola jeedsanayo wixii farac u ahaana in loola jeedsadaa fiican shareicadana waxaan ka barannay waxyaaba badan in qiblada ay jeceshahay markii la ducaysanayo qiblada ha loo jeedsanayo waa sunno meydkii markii la dhigayo qiblada ha loo jeediyaa la yidhi markii ilaa aakhirihi munaasabaad badan maadaama aan helay kuwa aan qiyaasoo raaci mooyeen daliil khaasa ma laha walaa yatakalamu ma hadlo ligayri xaajatin baahi ahaan ahayn inaad ka daldalanto darooriyanto ma wanaagsana maxaa sababa iyada daliil khaasa ma lehee waxan aad ku jirta waa cibaada cibaadadana khuduuc iyo istixdaar bay u baahan tahay hadalka iyo warka iyo sheekada badanina khushuucdii iyo khuduucii iyo istixdaarkii cibaadada aad ku jirta iyo qiimaheedii bay ku halmaansiisaa si haddaba cibaayadii ziyaadatu taxqiiqin lahaa aada u samayso inaad warka badan iyo darooriyanka joojisaa fiican saasay ku leeyihin lakin daliil khaasa ma laha wayabda wuu bilaabayaa biaclaa wajhi wejhi waaa kale ka bilaabi saasaa u sahlan biyahana u tashiilid badan walaa yalibhu bilmaai biyaha ku dharbaaxi maayo rubamaa adarahu dalika indha kala furan inuu ku dhaco ama sankaba wax kaga cararaa dhici karta biyihii wixii laga cabsanaya darar inuu keenana ma fiicna inaad samaysan lakin adilla khaasa ma lehe waa iska qurxsanaan lahayd wey tani waxani sunan maaha waa wax sunanka ka hooseeya wey iska fiican laakiin adiladii sunanka oo kale aan loo haynin ayib fain saba calayhi hadduu ugu shushubaya hayruhu qof kale biyaha iyo weysada isticmaalkoodu in lagugu shushubana waa mas'alo in gacantii ha dhiibato weysada lagu dhaqana waa masalo kale labadaa masalo wuu ka hadli doonaa in lagugu shushubaa horaysa horta balka bilow fain saba calayhi hayruhu qof kale hadduu ugu shushubayo badaa bikaraahiya maya qof kale inuu kuugu shubo karaahiya maaha asalkana maxaa sababa nabigay ka sugan tahay alayh salaatu asalaam nabigay ka sugan tahay laba labada way ka sugan tahay min xadiidi maymunata fi صaxiixi inay ugu shushubtee nabiga waysada way ka sugan tahay min xadiidi mugiirata bni shucbata maalinkii uu haray ee bas cala alkhufayn uu samaynayey waa kale ninkii wax kala kuu sheega been buu kuu sheegay ana sababtu calayhi wuduuahu anaa weyse isugu shubay in la shushubo marka dhib ma laha ayib qof kale hadduu kugu shubayo iyo adu haddaad biyaha isugu shubayso maxay ku kala duwan yihiin fain saba calayhi hayruhu qof kale hadduu ugu shushubayaay badaa bimirfaqayhi wa kacbayhi gacmaha dhaqitaankooda kor xusulka iyo lugta dhaqitaankeeda kor anqowga ah baad ka soo bilaabi sababtoo ah maadaama qof kale biyaha kuugu shubayo sida ay biyuhu hoos u socdaan hoos loo dhaqaa sahlan suhuuladu saasay ku jirtaa wey wain saba calaa nafsihi naftiisa hadduu ugu shubayana badaa biasaabicihi faruhu ka soo bilaabayaa gaar ahaan gacmaha waayo gacantii markaad ku shubato xagganaad ka bilaabi uu ku tan markaad ku shubtana xagganaad ka bilaabi gacdu markaasi tafriiqa noocaasihi inta aan ogahay wax daliil muctabar oo la qaato ma laha qof markuu kugu shubo iyo adu markaad ku shubato bal fiqhiga madhabka shaaficiyadu waxaa weeye si arag qaarkood doorteen hoos ka soo wada bilow ama ha lagugu shushubo ama qofkaan amada ku shubo wayatacahadu wuxuu ku dadaalayaa aamaaqa caynayhi indhihiisa labada ilyaruu ku dadaalayaa yaanan khaldamine isha dhinaca xagga sanka soo xigta maxaa la yidhahdaa ilyara soo iyada maaha nin baa waa igu qabsado yidhi ma ilyaro lama dhehe taasaa la yidhahdaa banaanka xigta baa ilyaraa la yidhaahdaa markaasaa waan shakiyo waxaan orni ama adugu khaldan tahayo qisadii cayn iyo qoyn ay ku qabsataa marka wayotacahadu wuxuu ku dadaalayaa aamaaqa caynayhi indhihiisa ilyaraduu ku dadaalayaa gaadhsiinta biyaha wa caqibayhi iyo cirbihiisa dambe iyo wanaxwihimaa wixii lamida oo mimaa yukhaafu wixii laga baqayo ah ikfaaluhu in la halmaamo siyamaa gaar ahaan fi shitaai xilliga qaboobaha wuxuu leeyahy jirka meelaha laablaabka ah iyo meelaha godadka ah oo wejigu hadduu laablaab leeyahay iyo haddii meel namarkaaga dhacay oo yar godan uu leeyahay iyo haddii indhaha ishan ilyaradu godan tahay iyo haddii ishaadu qaybta kore marka la isku qabta lafteedu ay godantaho biyuhu iska gaaraynin iyo cirbaha aan qawyadan ka dambeeya ee yar godan meel kastoo laga baqaya biyuhu markiisaa la ysaga mariya si fudud inan u gaarin buu ku dadaalayaa biyaha inuu gaarsiiyo asal masaladaa waxaa u ah xadiidkii cirbaha iyo weysadaa u ah nabig ala slam saxaabadu intay weysaysteen baa markuu salaadii soo galay buu wuxuu arkay qaar ay boqnuhu yar cadcad yihiin oo biyo gaarin markaasuu wuxuu yihi weylu lilacqaabi asbiqu lwudua cadaab baa u sugnaaday kuwa boqraha iyo cirbaha cadcad ee biyuhu aynan gaarin halka haddaba meesha waxaa looga qiyaastay meel kasta oo laga yaaba in la halmaamo ay kaa hoos baxdo oy dhici karta waysadu in aanay gaarin intaasoo dhan baa looga qiyaasanaya amaa mas'alada siyamaa fi shitaayi waxa uu u yidhi shitaha qaboobaha iyo kulayluhu biyuhu way kala saalan yihiin kulaylaha jirku u dhidilaa saa darteed jirku markuu dhidido jirku dufan buu yeeshaa dhididkaasi biyaha markii la mariyo durbo way dareeraan meel walbay maraan qaboobahana jirku waa qalalaayo waa qallafaa si fudud biyuhu uma kala gooshaan uma kala gudbaan arrintaasoo laaxidaya oo mulaaxadaynayaayo laasiyamaa fi shitaa'i xilliga qaboobaha gaar ahaan buu ku yidhi wa yuxariku khaataman faraatiga wuu dhaqdhaqaajinayaa liyudkhila almaa biyaha inuu geliyo taxta hoostiisa faraatigaagu markaad dhaqaysa hadduusan dhaqdhaqaaqaynin meesha uu ku fadhiyo weysadii biyaha dhaqitaanku inuu gaadhaa la rabaa see ku gaari marka haddaba inaad dhaqdhaqaajisi biyuhu ay u galaan hoostiisa baa lagaa doonayaa halkaa waxaad ka garatay wax kasta oo jirkaaga biyuhu inay gaaraan ka mamnuucaya lama ogola wax kasta oo biyihii jirku inay gaaraan ka celinaya lama ogola faraatigeed qabtay waa dhaqdhaqaajin oo gabadhii ciddiyaha bahalka madow ee lakabkaa u saaraa see yeeli way fujin waxyaabaha saa darteed cidiyaha iyo la mariya laba weeye wax sida cilaankee dhuuxa gala cidida gala kaasoo kaleeta dhib laha waxa sida qoloftaa u saaran markii la ahaaro qaadanaya waa in laga qaadaa xukmuhu xukmu lkhaatami wey wa yukhalilu fartuu wuxuu gelgelinayaa asaabica rijlayhi faraha lugihiisa bikhinsari yadihi lyusraa faryarada gacantiisa bidix buu faraha lugihiisa gelgelinayaa markaad lugaha weysaysanayso lugahaaga farahooda haddii biyuhu gaarayaan baa laga hadlayaa sunanimo haddayna biyuhu gaarayna gelgelin la-aan waajib weeyaba haddii laakiin biyuhu ay gaarayaan inaad gelgeliso meelahaas wasakhiya waxbaa ku hara iyo faraha gaar ahaan qaarkood markay dhididaan ama dhoobi iyo wax ay gasho biyahan si fiican ogama dhaqaan ilaa si fiican aad u gelgelisaa tamaamu nadaafaa lagaa rabaa gaar ahaan masaajideenna hadda haddii meeshii oo dhoobo ku yay jirtoodan si fiican u dhaqan aad soo baxdo masaajidka markaad timaado biyihii way kusii duxiyo wasakdii intay dareerto bayba fura gogashii masaajidka bayba wasakdiiba saamaynba nadaafada iyo ku dadaalkeeda lagaa rabaa yukhalilu wuxuu gelgelinayaa asaabica rijlayhi lugaha faraha lugihiisa lugihiisa farahooda bikhinsari yadihi gacantiisa faryaradeeda alyusraa biixda gacanta faryaradu daliil bay leedahay bidixdana inay tahay faryarada ta bidixna daliil bay leedahay daliilka gacanta bidixaan ku horeyne waa cumuumkii axaadiidkii nabiga sal ly slam laga qaatay nabiga la yihi markii la tilmaamayey wixii baabu tashriif ala midigtu ku qaban jiray gacantiisa bidixdaana wuxuu yeeli jiray limaa siwaa daalika waxaan awsaakh baa la xoqayaa awsaakhda midig iyo bidix yaa iska leh bidix baa iska leh kadibna faryarada sawmaaha waan kuu sheegi doonaa nabiga ay ka sugan tahay faryarada inuu isticmaalay oo farahana gelgeliyey labadaba laakiin horta qaabka loo samaynaya dhegayso yabda wuxuu ku bilaabayaa markaad labadii lugood saa isu barbar dhigto xaggeed ka soo bilaabi xaggeed ku dhammayn midigtaa tahaarada laga bilaabaa maxaa ugu midigeeya faryarada lugta midig baa u midigaysa maxaana ugu dambeeya halkaa intaad kaga soo bilowdo halkaa ku dhammeen fa waa bilaabayaa marka bikhinsari rijlihi lyumna lugta midig faryaradeeduu kaga bilaabayaa min asfala hoos buuna ka gelgelinayaa o wayaktimu wuxuu ku dhammaynayaa bikhinsari lyusra lugta bidix faryaradeeduu ku dhammaynayaa labadii lugood baad saa isu barbardhigtay midigtaa lahayd midigta koonaheeda kaga soo bilow biixda koonaheeda kalena ku dhammee hoosna farta ka gelgeli amaa takhliilka in la gelgeliyo xadiidkii laqiط ibn saribat rabiratana waa ku sugnaa oo nabigu yihi asbiqi اlwuduuءa wakhallil bayna اlasaabici faraha dhexooda gelgeli ibnu cabaas xadiidkiisana wuxuu idaa tawada'ta fakhallil bayna asaabici yadayka wa rijlayka haddaad weysaysanaysa farahaaga gacmaha iyo farahaaga lugaha abaa galgeli waxaa kaloo ka sugan xadiidkii mustawrid ibni shadaad oo isna saxiixa ra'aytu nabiya sal ll ly slam yatawada weysaysanaya fakhallala asaabica rijlayhi bikhinsarihi faryaradiisu faraha lugahao dhan hal faryaruu gelgeliyey tiina biixda ka dhigayda cumuumaadka kale ku kab halkaa kasii soco muu jeedaa fuqahadu ninkii fiqiga khuraafo moodayo fuqahadu inayna meel ciyaara aynan hagabsanayni muu jeedaa ya nin nin tuurla tabta usexda isaga yaqaan adugu waa sunna lagu yihi waajib ma aha haddaad kari karta samee haddaadan kari karinna waajib ma ahayn markii horeba haddaad rabta sunnada inaad samayso waa inaad la timaada say kugu suurageli lahayd ama taagni ku samee ama fadhi ku samee ama ukada loobso ama seexo alaa kulli haal ama ciyaalka udirso haddaad rabto wayukrahu waxaa karaahiyaa marka masaladii hore in lagugu shushubay ahayd masalada kale in lagu dhaqa xubnihii ka waran intaad soo fadhiisato in lagu weyseeyo ood iska hogato ood hoorsato wejiga lagu dhaqa ka waran hadda de lacag baaba la bixiyaayo meelaha timaha laysugu jariyo wejiga waa la isu dhaqaa soo ma haddii wejigiiba laysu isu dhaqayo sidai caadiga ahayd oo ziinayo qurux laga raadinayo soo mumkin ma aha wejiga i dhaqa qofkaa labaynu kala qaadi qof qaadir ah iyo qof caajiz ah qof aan kari karin oo loo weyseynayo waysagu gacmihii ma weysaysan karo ama gacan uu ku weysaystaba ma laha ama way ka xanuunsan tahay in loo dhaquu rabaa ama waaba naafaba qofkaasi waa macduur isaga kaa la yaabi maysaan laakiin qof xoog lahoo camcam ah oo halkaa intuu fadhiistay wejiga loo dhaqay oo gacmaha loo dhaqay oo lugaha loo dhaqay oo madaxii loo masaxay oo dhagaha loo masaxay ka waran way asixi laga safiican wayukrahu waxaa karaahiya an yagsila hayrahu hayruhu qof kale inuu dhaqo acdaahu xubnihiisa waysada ilaa licudri cudurdaar inuu leeyahay maahane sababtoo waxani waa qayb cibaadadii kamida cibaadaduna waxay ku tamaam noqotaa marka koobaad adigu inaad la timaado waxa cibaadadan loo jideeyey sideedaba weysadu maxay tahay waa tacabudi weeye axkaamta shareecadeena marka loo qaybiyo axkaam tacabudiya iyo axkaam mucallala markii cilad iyo xik sabab la garanayo weysadu sabab la garanaya ma laha sharcigun baa weysaysta ina yidhi oo xubnaha dhaqe waxa loo dhaqaya mararka qaarkood lama garanayo waaa waxaad ku tusaalahan hesiya si fiican ugu fahmaysaan haddaad qabays ka soo baxday neef baa kaa timid meeshay ka timid la dhaqi maayee wejigaa la dhaqayaa wejigii waa nadiif haddana qabays baad ka soo baxday saadaad u soo baxday ama weysa soo weysaysatay saadaad u weysaysatay neefa kaa timid ay kaa jabtay meeshay neeftu ka timid ha la dhaqa laba oo istijo ma waajibto wejigii nadiifta ahaa baa lagu yihi ku celi limaadaa neeftu gadaal bay ka timid ee wejiga bedelkeeda loogu dhaqaya allahu aclam masaladaana naqaayadeedu waxaa weeye xikmadda ku jirtaay addoon ilaahay leeyahay baada axkaamta shariicada la soo dejiyey qayb baa waxaa laga dhigay wax lagu faray inaad addoonnimadii si fiican u ogoshahay iyo hoggaansankii iyo in kale wa bilmithaali yatadixu lmaqaal hadda haddii uu nin madaxa joogo askari ah askarigii meel loo diray hadduu yidhahdo xikmadda ku jirta maxay tahay ma amar qaatay mise waa ninaan eh, ninaan idib lahayn wey ardayga fasalka idin jooga iskarti cabsi qori haddaad tidhahdaan ardayga fasalka jooga ama dugsiga dhiganaya haddii macalinku sidaa iyo sidaa yeel yidhaahdo u yidhahda sabab maxaad ahaysaa adoo sababta xikmad horta ii sheeg waxaa ka dambeeya ii sheeg maxaad ahaysaa hadduu waalidku ilmihiisa yidhaahdo saa iyo saa yeel inuu yidhaahdo waxa ka dambeeyaad rabtay isheeg xikmadda ku jirtaay haddaana garanayni hadal baan ka qabaa sanab darro walilaahi lmathalu lacla kan waaba bini aadam macallinkan lacag buu kugu qaadanayaa laakiin rabbulcizo ku abuuray oo adiga dhanba ku ahaysiiyey waxaa samey hadduu ku yidhahdo muxuu uga jeedaa inaad tiraahdaay sanab kasii xun maaha bal horta inaad lagu leeyahay ood aqoonsan tahay alla iyo nacmadiisa iyo amarkiisa ba axkaamta qaar tacabudi looga dhigay tanaa kamida marka tacabudigii waxaa lagaa rabaa marka si kasta ood khushuuc iyo khuduuc iyo tadallul ula iman karto inaad ku dadaasho ha la ii dhaqo nooc isla yarweynana nin kari kara nin yar kibrisanu soo ma nin intu meeshaa soo fadhiistay oo kursi ku fadhiistay biyihii iyo laba nin afar nin hareeraha ordeen oo gacmaha horsadoo loo dhaqayaay nin isla yara haweyno yar kibirsan halkaasoo kama waqto maxaad dareemaysaa idinku nin yar kibirsan meeshan ma meel cibaadi iyo khuduuc iyo tadaruc laga rabaa iyo tadallul misema meel kibir iyo santaag iyo fuuf laga rabo halkaa markaad eegto waxaa loo yidhi wayukrahu an yaksila hayruhu acdaahu ilaa licudrin halkaa bay kaa dhaadhici kartaa marka fuqahadu meel fog meel meel fog bay ka eegeen wa taqdiimu yasaarihi bidixda in la hormariyo mar haddaynu soo nidhi midigta horumarinteedu waa sunna sunnadii khilaafkeeduna waa makruuh wey walisraafu in lagu xadgudbo la badaadaadiyo filmaai biyaha tuubooyinkan iska furanaya biyahan intii qof ku qabaysan lahaa ka badan hal qof ku weysaysanayana iyana lama ogola masalada iyadu daliil khaasay leedahay oo nabigeena alayh salaatu wasalaam horta uu ka digayo inaga dad aad mooduu sii tilmaamay wuxuu yihi xadidka abu daawud iyo keyrka wariyana asaxay inahu sayakuunu fi hadihi اlummati qawm yactaduuna fi ahuuri fi uhuuri waducaay qolyo tahaara qaadashada iyo allabariga ku xadgudbi doonaa ka mid a allabarigana way ka badbadin waxaan loo baahnayn ilaahay wax fiican baa la weydiistaaye waxyaabaha qaarkood tafaasiisheeda lama ogola nin saxaabiga ah wuxuu maqlay wiiluu dhaloo ducaysanaya oo ilah allahuma ini asaluka alqasra abyada calaa yamiini ljannati ilaahu daarta cadow midig jannada kaga taallaan ku weydiisanaya markaasuu yaa bunay ilaahay sal illaha aljannata ilahay jannada inuu kugeeyo weydiiso waiyaaka walictidaa fi ducaai iska ilaali cidinaad ku xadgudubta ducada jannada haddii lagu geeyo kifaaya ilaahu jannada sare firdows i geedhe laakiin ilahu guri saas oo saas ducada waxaa kaloo ka mida ictidaa fi ducaa ay ku dareen markii umare iyo madax loo ducaynaye khayr cumuum lagu duceeye inta laga tago ilaahu isaga u gargaar ilahu wiilkiisa u gargaar ilah wiilkiisa wiilkiisa ssda isu duceysa mar qaarkood ducaa khatmi quraan xaramka awlaaduhu wa abnaahu wa banaatuhu wa aswaajuhu wa duriyata soo arag taatidaa fi ducaay wey ilaahay subxaana wa tacaala waxa wanaagsan oo duuduubanoo wey weydiiso saa darteed tahaaraduna waa sida kuxadgudubkuna waa biyahoo laga badbadiyo oo la daadaadiyo halkan wuxuu yihi wayundabu waxaa sunno ah allaa yanqusa inaynan ka yaraanin maa-ul wuduuyi biyaha waysadoodu can muddin inaynan ka yaraanin wahuwa mudkun aritlun wa huluthun baqdaadiyu weeye walaa yanqusa aynan ka yaraanin maau lgusli biyaha qabayskuna can saacin inayna ka yaraanin wasaacu saacuna khamsatu artaalin iyo wa huluthu ritlin bilciraaqiyi wey mudku waa wax qiyaastii ku beegan wax nus litir ka yar wey mudku wax nuslitir ka yar weeye markii la yidhaahdo halkii mud halkii litir labiyo badh marka loo qaybiyo waxu dhigmo weeye mudku saa darteed nuslitir waa ka yar yahay ilaa saddex boqol meelahaas wey saddex boqol oo milim waxu dhigmo wey saddex boqol oo milimna qofka way u weysaysaa haddaan wax kala jirin markii biyo la waayin baad ogaan waxaan tijaabinay xajkii hadda ahaa annagoo carafo khaymadaheeda joognaan weyse u baahanay bahashan yaryar ee somayda arag toban tobanka shirin la siisto ba annagoo laba a ah soo gadanay midba hal intaan ku weysaysanay wax naga soo hadheen markaasaan isweydiino o dhan waryaa war waxaan ku weysaysan jirnay waxaan israaf samayn jirnay maaragtaan xaajada iyo baahidu markay jirta in la tashiilo biyaha la rabo wey taun baadna ku dhufan wasaacuna khamsatu artaanin wey saaci waa afar mud waa wax taqriiban laba litir oo kaleeta ah laba litir oo kaleeta ah weeye qabayskuna labada xad waxa uu qabtay waa xadda u yaree nabiga laga wariyey sala allahu alayh alih wasalam in nabigu marka uu weysaysanayo uu mud ku weysaysan jiray markii uu qabaysanayana saac ilaa khamsati amdaadin afar mud ilaa shan mud uu ku qabaysan jiray nin baa maalin hadlay marka su-aal idinku wareegaysa buu saxaabigii xadiidka wariye weydiiyey wuxuu ihi nin timo badanna uu ahaa oo wuxuu ihi niyow intaasoo timaa igu yaalle intaas maxay biyo iga tari su-aal idinku wada wareegaysa soo maa wax badnin markaad siideynta biyaha barataan waxay ku anfacayn saxaabigu meel gaaban buu uga jawaabay wuxuu yidhi waxay ku fillaan jirtay mid adiga kaa tima badan kaana tima fiican oo nabig sal slam nabigu waa kaa tima badnaan jirayo limatan tadribu min kabayhi tima halkaa garabkaa marar gaadhu lahaa wayna ku fillaatay waxay isaga ugu fillaatay nanayna ugu fillaan weydey ama waswaas baa jira ama israaf baa jira oo ilaa asalku ay kugu filan tahay way kuu qabayn kartaa mararka qaarkood haddaad isgaargaarsiiso calaa kulli xaal walaa yanshifu ma ingejiyo acdaahu xubnihiisa walaa yanfudu yadayhi gacmihiisana isagama daadiyo marka waysada aada weysaysato wuxuu yidhi ma wanaagsana inaad shukumaan iyo mindiil qaadato oo markaad weysaysato aada iska tirtirto ama hadba xubinkii aada dhaqda aada sii ingejisa ma fiicna inaadoon ingejinaynin adiyaha gacanta isaga daadiso isaga sayseedha yanfudu anafada ahna iyadana ma fiicna labadaa waree uu sheegay waxaa loo daliishaday in maymuuna radia allahu canha wa ardaaha ay nabiga tahaara ugu shubshubtay markay dhammaysayna ay fasaleeti iyo shukumaanu isaga tirtira u keentay maraa mindilah kadibna uusan qaadanin laakiin riwaayadka qaar baa ku daray gacantu nafada biyadii gacantu isagaa isaga daadaadiyey taasay qaar culimmadu ka qaateen inaan la samaynin oon la yska ingejinin sabab waxay yidhaheen sabab baa meesha ku jirta biyahani dembigaa lagaaga dhaqaayo markaad wejiga dhaqdo maca aakhiri qatrilmaai buu dembigii wejiga sakaairtaa kaa dhici gacmihiina waa sida dhugihiina waa sida saw maaha biyihii tahaarada ee dembiga lagaaga dhaqay waa biyo ilaahay lagu caabudo baqaagoodi iyo jiritaanka aahaartoodu kolaba khayr kama madhna iska dahay iska jirte xaalad bay kasoo soo reebeen marka xaaladdaa waxaa weeye fii shiddati albardi meelaha barafka qabowgu ka dhaco oo qabowga haddaad isu sii daysaay in qabowgu ku gala iyo wax ku yeela laga yaabo waxay ruqseeyaan shukumaan qaado wejiga dhaq kadib ingeji gacanta dhaq oo ingeji bidixda dhaq oo ingeji lugta dhaq oo ingeji sababtoo qabowgu qaarkii dunida ka dhacaay caadi maaha dunida qaar hata soomaalidu meelahay ku qaxeen kamida waxaa la yidhahdaa adoo banaanka jooga qabow hadduu kugu dhaco oo madaxaagu uu banaan yahay dhagahaaga lama taabto waayo way qalafi oo saa haddaa u taabta qalab way dhici dhiiggii waxoo dhan baaba qalafi sankaagana saa lama dhaho lama xoqo haddii kale uu goy qabowga meesha ka jira qoladii sidaasay adduunkay ku cadaaban yihiin nin baa waxaa dhegeysta cashiraduu soo diray nin xagga jooga baa reerkoodii buu soo diray in lacag laga sugayo iyo isaga mushkilada kharashka ku furan ee qabowga buu ka hadlayay xubnihii jirkiisu tiriyey marka bal lugahan idinka bilaabi wey luguhu saddex sokis bay markiiba u baahan yihiin saddex la isku bedelana waan u baahanahay sagaal dheh sagaalkaa kadib kuf adag bay u baahan yihiin oo ka koreeya kaba waaweyn bay u baahan yihiin iyo markay si noqdaan kuwii lagu bedeli lahaa laba iyo toban shay baan lug keliya lugaha keliya u gaday buu lug keliya u gaday haddana saasay tahay waxaa iga ciil bama qabeen buu yidhi hadday wax iga celinayaane inaan baraf ku taagnahay baad moodaa markaasu halkaa sheeke ka sii wadee xubnihii cajarad dheer buu xubnihiisa dharka u gado ee qabowga uga xidho cajarad ka dahooya isagii baa arka waxaa kudhiyo waxaasoo hadala ma bakaylniba kaa keentay <laughs> dadka iyaan waxu dirin iyaan lagu soo arxansanin ma intaas hadana kaa keentay miya may waxwaandiriye wax weynna liiga filin waan ugu talagalay marka meelaha qabowga ka dhacaya caadi ma aha walaa yastaciinu kaalmaysan maayo biaxadin qof yasubu calayhi ugu shuba arrinkaasi arrin saxa maaha ha laga fiicnaadoo nabigu qaaliban calayhi salaatu wasalaam isagaa isagaa weysaysan jiray oo biyihiisa isticmaali jiray laakiin mararka qaarkoodna waa loogu shubay meeluu ka ku nahiyeyna ma laha walaa yamsaxu raqabata qoorta ma masaxayo qoorta inuu masaxo ma ma asixin xadiidkeedana xadiid aad daciif ah weeye amaanun min alfitan iyo amaanun min albarasi iyo waxaas waxba kama jiraan walow kaana hadduu yahay taxta adfaarihi ciddihiisa hoosteeda wasakun wasakad ay ku jirto ninkii cidiyo dheeraayo dhegayso kii gaagaabnaasi unbu yeeli yamnacu reebaya usuula almaai meesha ka shaysa biyuhu inay gaaraan ciddida gudaheeda iyo jirka lam yasix ilwuduu waysadii ma ansaxayso leanna weysadii jirka biyuhu inay gaaraan ahayd uu waxaani ka hor istaagay saa darteed cidiyaha waa inaad nadiifisaa wasakda gudaheeda ku jirtana aad ka saartaa dee waxaan dheer dheereed mooda halka saa halka mitir kaa horaysana waa inaad iska goysaan walow shaka hadduu shakiyo fii anaa'i lwuduui markuu weysaysanayey fii gusli cudwin xubin inuu dhaqayo in kaleu ka shakiyey lazimahu xukumkii inuu soo celiyaa waajib ku ah maca maa bacdahu wixii ka dambeeyena uu ku dari weysadii waxaan nidhi tartiibkii waa waajib baan nidhi ko in la kala hormariya arkaantii furuuddii baan ku daray kadib weysadii xubin kamida markaad marayso adoo lugta maraya lugtii u baad ka shakideen madaxa miyaad masaxday mise maadan masixin wajaba madaxii inaad masaxdo lugtii midigtahaydii soo dhaqdo markaad waysadii gacmaha dhaqatay aad madaxa wit barayso baad tid horta wejiga miyaad dhaqday wejigii baad ka shakiday waxaa waajiba wejigiidu inaad una unoqoto waayo falkii haddaad shakiday inaad samaysay inaadan samaynin walaslu anahu lan yafcala wey inaadan samaynin ba asala ayib aw bacda faraaqihi aw shaka ama wuxuu shakiyey bacda faraaqihi markuu waysadii ka baxay kadib e aad meeshii ka diyaargaroodeed dhammaysatay baa tiri war wejiga amaadan dhaqin lam yalzamhu shayun waxba kugu laazim maayo wuxuu ku leeyahy shakigaynu kala qaadi faraaq bacda qabla alfaraaqi wa bacda alfaraaqi min alcibaada waysadii iyo salaaduna waa isku mid iyo soomka iyo wixii lamid ahaa haddaad salaadii adigoo ku jiro shakida ra saddex ragcadood iyo afar ragcadood waxaa tukatayna saddex un baa tukatay markaa salaadii ka baxday ay wardida hadduu waxoogay shaki kugu soo dhacana wax ka soo qaad ma leh cibaadada way dhammaatay baalkeedana waa la xihay wuxuu ku leeyahay sawmkii adoo maanta ku dhex jira haddaad niyadii ka shakidana soonkaa kuma jiro caawa markaad afurtay baa waxaa tii ware harta maanta saaka suxuurdi miyaad niyootay waxba shakigaa kasoo qaad ma laha shakiga athnaa alcibaada iyo bacda alcibaada dhacaa baa laba laga kala dhigay intaad cibaadada ku jirto shakigu wuu saamayn mardaad cibaadadii dhammaysana shakiga gadaal ka yimid saamayn ma laha saasay leeyihiin saa darteed bu wuxuu yihi o bacda faraaqii lam yalzamhu shay wayundabu waxaa sunaa tajdiid lwuduui waysada in lasoo cusboonaysiiyo liman sallaa bihi fardan aw naflan qofkii farad ama sunno ku tukaday inuu soo cusboonaysiiyo waa wanaagsan tahay saasaana nabigu u badnaan jirto hadigii sal slam sida aalibka ah sida aalibka ah salaad kasta wuu weysaysan jiray isagoo weyse qaba ama xadiidka fadliga cashra xasanaad u sheegaya ma asixin oo daciif weeye nabig ala slam caadadiisa maadaama saa lagu yaqiinay mar buu dhowr salaadood hal weyse ku tukaday markaasaa la weydiiyo rasuulka ilaahayow waxaadan samayn jirin baad samaysay baa la yidhi wuxuu yidhi waxaa uu la amray weysada haddaan xadad iga yimaado iga jabto unbaa lay amray wuxuu tilmaamay kale sunanimu u samaynayey wayundabu lwuduu weysaa sunaa lijunubin qof jinaabo qaba oo yuriidu aklan cunto doonaya aw shurban cabitaan doonaya aw nawman hurdo doonaya aw jimaacan inuu xaaskiisa ku noqdo u taga doonaya aakhara oo kale mar labaad inuu jireeya doonaya intabana caaisha waa xadiis saxiixoo saxaaxa ku taalloo caaisha radi allahu canha waxay lahayd nabiga cala waxaan jiray idaa kaana junuban janaaba haddii uu qabo oo inuu cuno doonayo aw yanaama uu seexdo tawadaa wuduuahu lisalaati mar kale waxay lehin alasalaam intii la weydiiyey qofkay janaabadu ku dhacday habeenkii wuxuu yidhi tawada wasil dakaraka uma nam iska seexo mar wuxuu yidhi idaa ataa axadukum ahlahu nin reerkiisa hadduu u tago uma araada an yacuuda inuu ku laabto uu doonaaye falyatawada ha weysaysto riwaayad baa cileeyeyoo fainahu anshau lilcawdi ku noqoshada taasaa u nashaadiya firfircooniya awood badan waxoogay kaalmayn bay ku noqonaysaa uli nabig alay slatu salaam siday u noqonaysa soo maaha anu ka hadli maaye war dhakhaatiirta weydiiya laakiin wax badan oo laga qoray baa jira calaa kulli xaal intaa nabigu hadduu sameeyey awaamirna ay ka soo aroortay maxaan weysooyinka uga dhigi weynay lixadiiin aakhara xadiidka nabig alay slat slaam reerkiisa u tagay bay caaisho warisay kadib wuxuu seexday walam yamasa maaan wax biyo ma taabanin xadiidkaasay cumuumkiisa culimadii tasxiisay shaaficiyadu kamid yihiin ku fasireen wax biyaa laa waysa walaa qabays saas darteed wuxuu ku tusay libayaani ljawaazi inay banaan tahay saa in la ysaga seexdo marka halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam sal allah wasala ala rasul maxamedin subxaanaka allahuma bixamdiga ashhadu an laa ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk maadaama caawa la lix aansa soo hor fadhinay habeen dambe iyo habeen ka dambeeya waa fasaxe sabti aan soo imanaynaa dad badan baa waa daalay